bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda tuman iyo sagaalaad oo suuratu yuusuf ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aayihii ugu dambeeyey nimankii nebiyullaahi yuusuf walaalihiisa ahay markay ceelka ku rideen aabbahood ayay u yimaadeen ayagoo waxaa weeye is-ooyinsiinaaya oo waxaa weeye iska dhigaaya niman waxa weeye dhibaata ay ku dhacday oo waxa ay sheegaayaan ku run iyagoo iskadhiga yimaadeen marka ilaahay ugu yihi subxaanahu watacaala waxay keeneen kamiiskiisii oo dhiig uu ku yaalla beenbeena oo neef aryahoo yaray gowraceen markaasay dhiiggiisii marmariyeen taasna waynu soo marnay markaasuu nebiyullaahi yacquub waxau dhahay markuu arkay wiilkiisii inuu kagow yahay beentoodana uu ogaaday ayuu wuxuu ku yidhi bal iska daay warkaa sheegaysiin waxba kama jiraane sawalad lakum waxay idiin siinaysay anfusukum naftiinu amran amar waad nafateen buu dhahay fa sabrun jamiilun fa amrii aniga amarkaygow dhahay sabrun sabar weeye jamiilun oo wanaagsan anigu waan sabrayaa sabarka jamiilka laa jasaca fiihi weeye sabar oo argagax lahaynin ayaan sabrayaa how dhahay wallaahu allana almustacaanu waa midka laga kaalmo dalbo calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan oo aad ka sheegaysiin amarka yuusuf ceelkii markii lagu riday nabiyullaahi yuusuf oo looga soo tegey wixii ka dambeeyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya wa jaa-ad waxaa timidowdha ilaahay sayaaratun socoto ayaa timiday fa arsaluu dabeedna waxay direen sayaaradii waaridahum koodii arooraaya ayay direen fa adlaa waa raariciyowdha ilaahay dalwaha wadaankiisa ayuu raariciyey markaas ayaa wadaadii markuu ceelka ku riday nebi yuusuf ku soo dhegay markaasuu soo bixiyey kolkii uu arkay in nebi yuusuf wadaantii uu ku dhegan yahay xarigeedii qaala waxau dhahay yaa bushraaya bishaaradeydiyey alla bishaarooy ayuu dhahay haadaa midkaanu hulaamun wiil waaye ayuu dhahay ama addoon weeye saas ayuu dhahay wa asaruuhu way saraysteenowdha ilaahay oo waxay qariyeen amarkiisa nabiyullaahi yuusuf ow dha ilaahay jaa idihi xaalihiin kuwa ka yeelaaya bidaacatan badeeca ka yeelaaya wallaahu allow dhah ilaahay caliimun allihi ku cilmila weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falaayaan ilaahay caalim ayuu ku yahay alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa jaa'ad waxaa timidow dha ilaahay sayaaratun socoto ayaa timiday dad oo waxaa weeye safra safraayo oo musaafiriina ayaa yimaadeen waxayna ka yimaadeen ahlu madyan ayay ka yimaadeen ayagoo masar u safraayo ayay halkaas ka yimaadeen kolka waxay degeenaa layidhi ceelkii meel u dhow ayay degeenaa layidhi nabi yuusuf oo ku jiray ceelkaas sidaan horuu soo sheegnay wuxuu ahay baa la yidhi meel safaradu wax badan ay soo maraanoo waxa weeye ayna marnaba la moogaanayn isla markaasina waxa weeye biyo laga cabo marka sayaaradaa saa timid ow dhah ilaahi subxaanahu watacaala nimankaas socotada ayaa yimaadeen markay ceelka agtiisa ay degeen faarsamuu waxay direen owdha ilaahay waalidahum koodii arooda arooraayey ninkii waxa weeye waxay dirsadeen nin biyo uga soo aroora ceelka oo biyo uga keena waxaa la sheegaa la yidhi ninkaas waxaa la dhihi jiray maalik ibnu zakri zaxri ayaan nii lahay maalik ibnu zaxri nin la dhihi jiray alkhuzaaci ayuu ahay baa layidhi oo reer makin ka mid a ah. ilaahay baa ku cilmiga laakiin ahlu sidaasay soo wariyeen ninkaas magaciisaasi la dhihi jiray fa arsaluu waxay direen owdha ilaahay waalidahum koodii aroodaaye fa ablaa dabeedna waa ridowdha ilaahay bal wahwadaantiisa ayuu riday fa adlaa wuu ridowdha ilaahay ceelka ayuu u riday dal wahwadaantiisa wadaantii oo watow ceelku u riday ah, marka markuu ceelku ku riday fa tacallaqa bihaa yuusuf weye nabi yuusufaa ku soo dhegaalay wadaan iyo xarig isla socdoo laalaabaya markuu arkay ayuu soo qabsaday markaasuu soo bixiyaa layidhi markuu arkay asaga wuxuu u malaynayaa wadaanti oo biyaysan inuu soo wado xariggana waxaa ku dhegan intaan wadaanti biyaba gelin nabigu kusaakusoo dhegaa layidhi markuu soo bixiyey ayuu wuxuu arkay baa layidhi wiil hadda waxa weeye quruxdiisa wax lagu maseli kara aysan jirin oo ku dhegan ayuu arkay qaala markaas waxau dhahay yaa bushraaya bishaaradaydiiyey hadda nidahanu waa majaasaa layidhi yaa bushraaya bishaaradaydiyey haadaa awaanuku faxdurii weeye waktigaagiyaa la gaadhaad soo xaadi weeye dadku markay waxyaabo ay ku farxaan ay arkaan ayay saas dhihi jireen marka hadda nidahanu majaasuu noqonayaa maxaa yeele waxaa la dejiyaa layidhi manzilat alcaaqil mid wax garanaayo oo caaqila manzilkiisaa la dejiya bishaaradii haadaa midka kan ayuu dhahay hulaamun hulaam weeyu dhahay hadda tankiirkaan waxa weeye oo hulaam ouna nakireeye waa tacdiim baa layidhi liannahu kaana calayhi salaam baa layidhi maxaa yeele nabiyullaahi yuusuf nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee wuxuu ahay mid weji qurxan oo waxa weeye maaragtay timankiisuna waxa weeye ay jilacsan yihiin indhihiisu ay waaweyn yihiin abuurkiisa uu siman yahay medabkiisu uu cad yahay oo aan la sifay karin xubnihiisu ay waxaa weeye aad yihiin saas ayuu ahay baa layidhi lama sheegi karin baa layidhi quruxdiisa markuu sooska ka quslan nuur ayaa kasoo soo baxaya qusulkiisa layidhi markuu hadlane waxaa la yidhi miciyadiisa ama ilkihiisoo dhanba nuur ayaa ka soo baxayey marka sidaas ayaa waxa weeye ayuu ula yaabay markaasu waxa weeye dadkana waktigaas qofkii la helo waa la gadan jiray oo waxaa laga dhigan jiray addoon baa laga dhigan jiray markaasu wuxuu dhahay haadaa midkaanu hulaamun wiil weeye ama wuxuu ka wada ahaa layidhi addoon weeye maxaa yeela haddii uu helay inuu addoon ka dhigto ayuu rabaa si haddaba ay ka dhigi doonaan weye markii sidaas ninka uga soo baxsaali nabiyo waxaa la sheegay baali nimankii walaalihiisa ahay waxay ku gambanaayeen oy ku dhakanaayeen meel ceelka u dhoway ku dhakanayenaali markii waxaa weeye uu soo baxayay arkeen ayay soo kala ordeenaali markaasay waxay yidhaahdeena la yidhi ninkaan waxa weeye addoon oo annaga naga soo dhumay ayuu ahay addoon annaga naga soo dhumay ayuu ahay bay yidhaahdeen kolka markay ogaadeen waa u yimaadeen addoonkaan waxa weeye annaguu naga soo dhumay yidhaahdeen annaguu naga soo dhumay yidhaahdeen haddana waxaa dhici kartaa layidhi raggi kaleentoodoo oo ninkaan la socday oo safarka ah inay meesha kusoo wada kulmeen weye ayagu laakiin nimankaa nebi yusuf walaalihiisa waxay u malaynaayeen ceelka markay ku riday inuuba dhintaba wey markaasay waxay arkeen baa layidhi asagoo xaye in lasoo bixiyey saasay arkeen baa layidhi waxaa la sheegaa layidhi way garaaceen wayna caayeen baa layidhi markaasay waxay yidhahdeen haadaa abdun aabikuna yidhaahdeen mina addoon annaga naga soo dhuunta weye haddaad doonaysii niman yahan waa idinka gelaynaa markaasay luqada cibraaniyada ayay waxay ku dheheen baa layidhi annagu markaasi waxa weeye waxay ku yidhaahdeen ba la yidhi annagu waxa weeye haddaad doonaysiin ninkan waa idinka jelaynaa haddii kaleentood waxa weeye waa dilaynaa kolkaas waxaa la yidhi nimankii ninkii maaragtay soo bixiyey oo maalik ibnu daxri ahay alkhusaaci ayaa wuxuu yidhi markaasi aniga ayaa idinka gadanayo baxaali ilaahay markaas wuxuu dhahay subxaana watacaala tacaala wa asaruuhu way siraysteenowh ilaahay wa asaruu way qariyeen hu yuusufowdh ilaahay akfuu amrahu weye walaalihiisaa lamiirkaan loo celinayaa amarkiisiiyay qariyeen bidaacatan jaacilihi u soo qadiro ay xaalihiin kuwa ka yeelaaya bidaacatan badeeco ah. oo waa sida hadda aan soo sheegay inay yidhaahdeen haadaa cabdun aadiqunay yidhahdeen addoon maaragtay soo dhuunto weeye addoon annaga naga soo dhuunto weeye saas markay dhaheenna waxay nabi yuusuf waa iska aamusaa layidhi asagoo ka inay dilaan oyay kujina u isdhahayo wallaahu allowna ilaahay caliimun aliiku cilmila weeye bimaa yaxmaluuna waxay camal falayaan ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay waxaa jirta markaasi tafsiir kaleentood oo lamiirka kan wa asaruuhuda loo celiyo lamiirka sayaarada loo celiyana waa jirtaa haddii sayaarada loo celiyana bacdi ayay kamid ay noqonaysaa waa ninkii ceelkiisa soo bixiyey sida la sheegay magaciisa dhihi jiray maalik ibnu zaxri la dhihi jiray oo waxaa laga wadaa baayici iyo mustarki ayaa amarkiisa qariyey markaasay badeeco ka dhigeen weye oo waxay yidhahdeen waa badeeco kolkaasi waxa weeye waxay rabaan inay u geeyaan masar ay ka gataan oo culammada qaar waxay yidhahdeen walaalihiis maaha waxaan qarinaaye oo badeecada ka dhigaaye nimankii ceelka kala soo baxay weye walaalihiis meesha way ka tageen damiirkan marka waxaa loo celinayaa sayaarada ayaa loo celinayaa ilaahay wuxuu ihi waasaruu way qariyeenow dha ilaahay nimankii sayaarada ahay ku nabiyullaahi yuusufow dha ilaahay bilaacatan jaacilihi xaalihin kuwa ka yeelaaya bilaacatan badeeco oo way qasadeen weye ayagoo ka dhiganaya badeeco si hadday masar ay tagaan uga iibsadaan marka laba arrimaa meesha ku jirto nimankii ahay way iibsadeen baa la yidhi oo nimankii sayaraday ka iibsadeen sayaaradina markii ay tageen masaray sii iibsadeen oo sidaas ayuu laba iibow ku maray waa la yidhahdaa ama ma ahee nimanka kan oo sayaarada ah oo safarka ah nimankaas keligood ayaa maaragtay yaha iibsadoo markaas ka iibsadeen waa la yidhahdaa haddase waxa weeye lamiirkan meeshii loo celiyey ku xidhan tahay labada macno haddii loo celiyo walaalihiisa walaalihiis waxaa weeye way iibsadeen oo nimankii safarka ay ka iibsadeen oo reer madyan nimankii reer madyana markay sii qaateen ayaguna way ka sii faa'iideen oo mar ay ka garteen haddii kalentood nimankaas keligooda ayaa waxaa weeye iibsadaa la leeyi wa asaruuhu way qariyeenow dha ilaahay bidaacatan jaacilihi xaalihiin kuwa ka yeelaya bidaacatan badeeco wallaahu allow dha ilaahay caliimun alliiku cilmiga weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayeen ilaahay caalim ayuu ku yihi washarawhu ayuu dha ilaahay way shiraysteen washarawhu way shiraysteenou dha ilaahay bisamanin saman ayay ku shiraysteen lacag baksin oo nuqsaana weeye kabedel daraahima bihamyaalo ayay ku shiraysteen macduudatin oo la siriyey wa kaanuu waxayna ahaadeen ou dha ilaahay min azaahidiina kuwa ka jeesta kuwa kamid ay ahaadeen lamiirradii siday u socdaan oo haddii la yidhaahdo washarow way shiraysteen macnaa baacuuhu weye way ka gateen weeye oo lamiirkan loo celiyay ikhwata yuusuf wa sharuuhu way shiraysteen nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa oo way shiraysteen nabi yuusufo waxay ka shirayseen nimankii sayaarada ahay bitamanin taman ayuga shiraysteen lacag baksin oo maaragtaya nuqsaan ah weeye lacag yar weye naaqisa weeye daraahimna dirhamyaalo ay waga shiraysteen macduudatin oo la tiriyey labaatan ayaa la sheegay ama labaatan iyo laba dirhamay ka siiseenaaleyi haddii kaloo damiirka loo celiyo sayaarada waxaa la leeyahay wasarohu sayaaradii macnaha shiraha meeshaan beecaa laga dhigayaa way gateenow dha ilaahay ru' yuusuf bisamanin saman ayay ku gateen baksin oo nuqsaana daraahima dirhamyaale ay ku gateen macjuudatin oo la tiriyowdha ilaahay ooyay ka gadanayaan waxay ka gadanayaan masaray ka gadanayaan wakaaluu waxayna ahaadeenow dha ilaahay ikhwatu yuusuf ama nimankii sayaarada ahay fiihi nabi yuusuf min aljaahidiina kuwa ka jeestay ahaadeen marka hadda haddii lamiirada loo celiyo ikhwatu yuusuf waa saas weeyo marka hore ayaga ayaa waxay ka shirayseen nimanka saaradahay sayaaradii marka masar ay keeneen ayaguna way kasii shirayseenoo waxay kala baxeenaa layidhi jeeshi mar ka horo nimankaas ay ka siisteen labaatan dirham oo filada ah waxay kala baxeenaa layidhi labaatan diinaar oo lacagta dahabkaa weye iyo kabo ayay ka baxeen laba kabood iyo laba go ay kala baxeenaa layidhi sidaasaa markeliya iyo laba beex ma marina hal beex keliya ayuu ahay wa qaala wuxuu yidhi ow ilaahay alladiikii ishtaraahu sharaystay oo min misra masar ka mid ahay nin la dhihi jiro ahay qibsiir oo casiis ahay qibsiir alcasiis weeye boqorka reer masar ayuu ninkaanu u ahay wasiir u ahay baa lihi boqorka reer masar markaas waxaa la dhihi jiray khayaan baa la dhihi jiray ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa wa qaala wuxuu yidhi alladiikii ishtaraahu sharaystay oo min misra masar ka mid ahay liimra'atii haweenkiisii waxa u dhahay haweenkiisa waxaa la dhihi jiray zulaykhaa la dhihi jiraa layidhi ah. marka ilaahay wuxu yidhi subxaanau watacaala liimra'atii haweenkiisii waxa u dhahay akrimii karaamay ayuu u dhahay maswaahu makaanu nagaashadiisa ah. ninkaan addoonka hoo aanu gadanay meesha waxa weeye uu ku nagaanayo gubushiisa hagaaji ayuu dhahay casaa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuuna anfaco oo amase nastakiidahu aanu ka yeelanno waladan walad aanu ka yeelanno wa kadaalika sidaasoo kalowl ilaahay saa nabi yuusuf warkudni dilki iyo ceelkii lagu riday haddana aan ugu jilcinnay ninka casiiska ahay qalbigiisa makannaa waan makaninow dha ilaahay liyuusufa yuusufow dha ilaahay fil arli arlada ayaan makanino arlumasalaa loola jeedaa ilaa heerku ou gaaro uu ka gaaro noo imaan doono iyo weli an nucallimahu dha ilaahay inaanu barnow dha ilaahay min ta'wiilil axaadiisi hoyooyinka tacbiirkooda aanu barno wallaahu allow dha ilaahay qaalibun alihii qaalibku ah weeye calaa amrihi amarkiisa walaakina asara naas dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoonow dha ilaahay waxaa weeye ixtiraamki oo kala kulmay markii la iibsaday sida ninkii gatay oo u dhaqaaleeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa uugu jilciyey nebiyullaahi yuusuf oo markaan addoonnimo loo haysto ayaa ilaahay nooga warramaya ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala wa qaala wuxuu yidhi alladii fii ishtaraahu ka shiraystay nimankaas oo min misra masar ka mid ahay ninka hadda sheegayna weeye oo qadsiil alcasiis la dhihi jiray wasiir u ahay hayaan binu weliid nin la dhihi jiray oo meliku masar ahay nabi yuusuf uu rumeeyaa layidhi xayaatada nabi yuusuf oo ku dhintay waana noo imaan doontaa casiiskaan waxau shiraysaalayow gatay nabi yuusuf isagoo nabi yuusuf jira iyo toddoba sanaa la sheegay nabi yuusuf gurigiisa ninkaas wuxuu joogaalayey toban iyo saddex sano ayuu joogaa joogaalayey rayaan ayaa markaas saasa wasiir yeelaa yeelaalayay nabi yuusuf waa noo imaanaysaa isagoo soddon sano jira ilaahay xikmada iyo cilmiga ayuu siiyaa layidhi soddon iyo saddex sano isagoo jira waxaa la oogsadaa layidhi nabi yuusuf isagoo jira boqol iyo labaatan sano marka hadda cumrigaaskiisaaha ayaa waxuu weye aad iyo aad u kala qaysan yahayo qaybo fara badan oo noloshiisa oo nolol walba si ay tahay ayuu markaas u ahay ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanau watacaala akrimii karaamay ayuu dhahay ninkii iibsaday maswaahu maqaamkiisa wey casaa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuuna anfaco oo amase nattakidahu aanu ka yeelanno waladan walad aan ka yeelanay waxaa la sheegay ninkaanu nin xasfuura ayuu ahay xasfuurka waxaa la yidhaha ninkaan naagaha aanu tegayno istaabo aan u lahayn amba waxaa la yidhi istahwaal ahay laakiin madhala ayuu ahayaa layidhi ilma ma uusan haynaa ah, saasuu ahay baa layidhi hadda waxa weeye naasaan waxay kula joogtaa dilaya haddii uusan ahda u tegaynin taasi waxay kula joogtay maaragtay ah, sida culammadu sheegeen macnaha nin boqora oo waxa weeye xoolal ayuu ahay xoolahaasay markaasi iskala wigoy ilaahay wuxu uhi subxaanau watacaala wuxuu dhahay casaa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuu na anfaco oo amuuraheenna qaarkood uu naga anfaco haddii uu xoog yeesho Ah. ow amase natakidahu aanu ka yeelno waladan walad waxyaabaha kalo ku anfaca anfacayo sheegaayo haddaan doonana waa iibsanayna o dha ila hadda addoon u noo yahay wakadalika sidaasoo kala u dha ilaahay kamaa najaynaahu min alqabli saan diinka uga korinay ceelki looga koriyey ninkan casiiska qalbigiisa loogu jilciyey wakadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay makannaa waan makaninow dha ilaahay liyuusufa yuusuf ow dha ilaahay ilahla aqlada ayaan maqayno aqlada ayaan maqaynowdha ilaahay ardubasaraa loola jeedaa xataa balaga maa balaga wixii ou gaaray intuu ka gaaro weeye iyo welinucallimahu inaanu barnowdha ilaahay min ta'wiili axaadiisi ru'yooyinka tacdiirkooda aan barno hadda marka welinucallimahudaanu waxay ku tacaluqaysaa makanadaas weeye linumakinahu weye markaasi inaanu makanino arlumasar iyo welinucallimahu inaanu barnowdha ilaahay min ta'wiili axaadiisi ru'yooyinka tacbiirkooda aan barnowdha ilaahay ah, ru'yooyinka tacbiirkoodana aanu barno waa tii horay isagu ugu sheegay wallaahu allowdha ilaahay qaalibun alihii qaalib ku ah weeye calaa amrihi amarkiisa ilaahay shay cajiskiinaya ma jiro walaakina asara naasi dadka badankooda usan ilaahay kufaartahay laa yaclamuuna ma ogsoona ilaahay wax walba inuu qaadir ku yahay ma garanayaan buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala marka hadda meesha hadda ilaahi uu leeyahay wakadalika makanaa liyuusufa fi lardi ilaa aayadda dhammaadkeeda waxay noqooyin waxay noqonayaan jumlooyin oo muctarilaada weeye oo waxay kala dhexgelayaan gelayaan ninkii ahay wasiyadiisa daankiisu iyo wixii zawjadiisa ka dhacay wax kala dhex galay weeye marka ilaahay qudradiisa iyo raxmadda alleh iyo ciddii ilaahay subxaanahu watacaala uu badbaadinaya inay badbaadayso taasaa ilaahay lagu madaxseenaya walamaa goortii ayuu dha ilaahay balaqa uu gaaray nabi yuusuf ashuddow kamaalkiisa uu gaaray waxaa la yidhi soddon sano ama soddon iyo saddex sano ayaa laga wadaa saan hadda aan soo sheegaynay walamaa goortii ayuu dha ilaahay balaqa uu gaaray ashuddow kamaalkiisa uu gaaray aataynaahu waxaanu siinow dha ilaahay xukman xugun ayaanu siinay iyo wa cilman cilmi ayaan siinay xikmo weye iyo cilmi oo loola jeedo siqansi diini diinta oo la farto waa intaanadi loo soo bixin weeye aataynaahu waxaanu siinaw dha ilaahay xukman xugun ayaanu siinay waa xikmaa laga wadahaa la yidhi waa cilmi oo macalcamala ah layidhi xikmada waxaa weeye cilmi oo macalcamali weeyaa layidhi inuu qofku cilmi lahaado haddana waxaa weeye oo ku cilmi oo ku camal fala weye marka hadda waxaa layidhi intoosa markaasi waxaa weeye afartanka waxaa uga dhimaayinaadi marka alla wuxuu yihi waxaanu siinay xikmo iyo cilmi ayaanu siinow dha ilaahay wakadaalika sidaasoo kale dha ilaahay saan ku jaasino nabiyo najii waanu ku jaasinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga fala saasaan ayaanu ku jaasinaynaa hadda horey aan usoo warnay suuradda muqadamadeedii waxa weeye qof kasta oo mu'mina oo masaa'ibtaas mara imtixaan ilaahay uu marsiiyo haddii waxa weeye sidaas u sabro qallaha iyo qadarka ilaahay raalli uu ku noqdo ilaahay subxaana watacaala khayr ayuu u dabamarinayaa marka hadda waxa weeye acla alixsaan weeye macnaha waxaa laga wadaa la yidhi laa khusuusiyata liyuusuf nabi yuusuf arrintaasu khaas ku mahan weeye bal waxaa weeye sunno ilaahay sunnata laahi fii khalqihi waaye khalqigi ilaahay sunna ku beersatay oo ina kula muxsinin lahu min allaahi aljazaa alxasana alayhi qof kasta oo muxsina ilaahay xaggiisa jaza xasan oo ku leeyay sidaas markay arrintii joogto nabiyullaahi yuusuf addoonnimo loo haysto guriga casiiskana uu joogo ayaa waxaa ku soo dirisay xaadiso aad i aad weyn ayaa ku soo dirisay ilaahay wuxuu uhi wahaawadad waxaa dalabtay hu nabiyullaahi yuusuf alla kiisii huwa isagoo fii beytiha gurigeeda u ahaaday can nafsii naftiisay ka dalabtay naagti waxa weeye ninka casiiska ah uu qabay oo casiiska uula dardaarmau dhahay akamii maswaahu naagtiyaa ku soo jeesatayo naftiisay ka dalabtoo dinay ka raadisaa layihi aayaddaa marka waxay ka rasinaysaa ilayhi qowlkiisa waqaala aladii ishtaraahu min misra weye inta udhexaysana waxa weye ictiraal weye waxaana loola qasdaaya ictiraalkaas in la caddeeyo sabarka nabi yuusuf ciribta ou yeeshay haddana waxaa weeye dadka saadada ah waxaa weeye inay macnaha dhib ka hor aysan waxgaarayn dhib ka bacdi inay waxgaarayaan marka wuxuu helay siyaado aad iyo aada u wanaagsan iyo khayr cadiim weeye ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala hadda waraawadda sulaan muraawadadu waxa weeye waa mufaacalo weeye asalkana waxaa weeye labada jaanibay ka dhacdaa laakiin meeshaan hal jaanibay ka timidaa layidhi marka waxaa la yidhi jaanibka kale mar haddii waxa weeye sabab oo u ahay ficilkaanu inuu xasilo ayaa mansiladiisa ayaa la dejiyaa layidhi qof isagu waxaa weeye muraawadada wax ka sameeyey culamada qaar waxay yidhahdeen maya waxaa ku sugan mufaacalaa ku sugan maxaa yeele jamaalka yuusuf ayaa waxau sabab u ahay baa leeyahay naagtaanu inay usoo iilato oo naftiisa ay ka darto marka mufaacaladan laysat calaa baabiha ayaa la leeyahay ah, laakiin sabab kaliya ayay keenaysaa ilaahay wuxuu ihi subxaana wa waraawadad way ka dalabtay hu nebi yuusuf allah fii fii huwa isagu wa fii beytiha gurigeedu ahaaday naagtii sulaykhaaheedoo gurigeeda joogay ayaa naftii naftiisa ka dalabtay dalabad minhu an yuwaaqicaha weye inuu ku dhaco ou jimaaco ayay ka dalabtay waqallaqad way dha ilaahay alabwaaba abwaaba albaabadiyay xidhatay gurigii albaabadii oo iska lahay kulligooday soo xidxidhatay wa qaalad waxayna u dha ilaahay heyka laka ayay tiri ii kaalay u dhahday ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala waqallaqat ilabwaaba irdihii ayay soo xirxiratay hadda naagtaan ilaahay magaceeda ma caddayn baa layidhi waa ihaanaysi la ihaanaysanayo wey iyo maaragtay ah, haddana waxa weeye astur haddana la asturaayo iyo tacliim dhiribta la ysbarayo wey waxay ka dhigantaa isagoo ilaahay dhahay aadaabta waxaa ka mid a ah inaana markaasi allaa yudkara axadun zawjata weye ismaa axad inaan zawjadiisa magaceeda aan lagu sheegin oo laga kinaayeero weye qur-aanka waxa weeye haween magaceeda lagu sheega ma jirto oo aan maryamo ahayn weye ayadana xigmada ka dambaysa waanu ku tegi doonaa maxaa yeela nasaare ayaa waxay sheegtay inay zawjada ilaahay tahay markaasaa ilaahay isinkeeda si sariixa u cadeeye wey marka waxay ka dalabtay ba ilaahay jimac ayay ka dalabtay albaabadiiay soo xidhataa layidhi weliba albaabadaas guriga todoba albaabay ahaa inay soo xidhataa layidhi wa qaalad waxay u tiri ow ilaahay hayta laka ayuu tiri tacaala weye ii kaalay u dhahdaa layidhi hayta laka weeye haruma weye markaasi kaalay u dhah qaala wuxuu dhahay nebiyullaahi yuusuf ilaahay yaan ka magangelaa dhahay ficilkaas xun oo aad doonaysid ilaahay yaan ka magangelay macaadallaahi macnaha acuudu bilaahi weeye waa almansuub weeye oo masdar weeye oo naa'ibun can ilficli ah asalku waxa weye acuudu billaahi macaadan weeye sida subxaanallaahi oo kale weeye oo usabbixullaha ilaahay yaan ka magangelaya haw dhahay innahu ayuu dhahay ay iladii istaraanii ninka aniga igarsoo ishalaystay rabbii sayidkaygi weye rabbiga meeshaan saydiyo ka wada sayidkaygi weye axsana waa wanaajiyey mas waayo maqaamkayga waan waajiyey meesha aan ku nigaanayo ninkii aniga i gartay meel fiicanu u dejiyey falaa akuunuu fii ahlihi mar haddou ninkaasu nin fiican meel fiican i dejiyey ahalkiisa ma khiyaanayo hadda arrintaas asbaabu ugaga dhigayaa laakiin si kastaba oo haweeye ma uusan khiyaani lahaynba maxaa yeele macsuum weeye inahu sayidkaygii ou dhahay ayladii ishtaraanii rabbii sayidkaygi weeye axsana waana wanaajiya maswaaya maqaam maqaamkaygi maxaa yeelay ixsaanku inuu xasuusisho mudan yahay ayaa markaasaa meesha ka garanaysaa innahu sha'niya ayuuna dhahay nabi yuusuf laa yuflixu daalimuuna kuwa daalimiintaahu ma liibaanaayaan innahu sha'niya laa yuflixu daalimuuna daalimiintu ma liibaanaayan waxuu ka wadaa dadka zunaadaaho zaaniyaalkaahu ma liibaanayan ayuu walaqad hammad bihi wahama bihaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbih kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa'a inahu min cibaadina mukhlisiin ilaahay wuxu uhi watacaala walaqad xaqeeqee hamad way hamisowdha ilaahay haweentaas bihi nabi yuusuf way hamisay oo jimaaca iduga qasado weeyey wahama bihaa isaguna waa hamiyey lowlaa an ra'aa uu arkay ma ahaateene burhaana rabbii rabbigiisa burhaantiisa uu arkay ma ahaateene waa ku dhici lahay wey lajaamacaha jaawilowgaa maxduuf weye laakiin burhaanta ilaahay u arkay kumana uusan dhicin kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay saan burhaanta u tusinay nabi yuusuf ilaahay subxaanau watacaala kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay burhaan uu soo qadiro burhaan ayaanu tusinay linasrifa inaanu ka iilno canhu isaga xaggiisa assuu'a xumaanta aanu ka iilno iyo walfaxsaa'a faaxishada khiyaanada iyo dilada inaanu ka eelno innahu yuusufow dhahay min cibaadinaa addoomankayna ayuu ka mid yahay almukhlasiina oo la doortay ayuu ka mid yahay ama almukhlasiina ilaahay cibaadada u khalisay marka waxa weeye aayaddatan waxaanu ku bayaaninaynaa casharkeenna dambo casharkeen intaasa noo joogo wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo shanaad oo suuratu yuusuf ka mid a ah. waxaa ilaahay noogaga soo warramayey oo suuraddan mucdamkeedu ay ka waramaysaa qisadii nebiyullaahi yuusuf maraaxishii imtixaanka imtixaanka eeday oo nebiyullaahi yuusuf ou maray ayaa ilaahay noogaga warramayey waxaa hadda noogu dambeeyey ninkii isaga iibsaday oo reer masar ahay oo gurigiisa dejiyey haweentii uu qabay inay ku soo jeesatay oo ay ka raadiso faaxisho arrintaas iyo sidii wax u dhaceen baa ilaahay subxaanahu watacaala noogala soo waramaya casharkeena hore marka alla wuu sooyna soo yidhi subxaanahu watacaala walaqad xaqeeqee hamad way hamisowdha ilaahay bihi yuusuf way hamisay naagtaas qasadad minhuljimaac ayaa laga wadaa hamigaana waxa weeye jimaaca ay ka raadisay weeye ayaa loola jeedaa oo waxa weeye jimaac oo maca alcazmi watasniim ah weeye aad i aad ayadoo markaasi ugu dhegabeeshay arrintaas ayuu iga raadi wahama bihaa isaguna waa hamiyow dhah ilaahay lowlaa an ra'aa uu arkay ma ahaateene burhaana rabbii rabbigiisa burhaantiisoo ilaahay uu wax tusiyaad aysan jiri lahayn waa jimaaci lahay buu dhahay laakiin burhaanta ilaahay buu arkay sidaas ayuu markaas ugaga tegey kadaalika sidaasoo kale u ilahayna soo dhahay saa nabiyullaahi yuusuf araynaahu burhaana ayaanu tusinay linasrifa inaanu ka iilno canhu isaga xaggiisa askuwa xumaanta khiyaanada aan ka iilno iyo walfaxsaa'a faaxishado zinadaa innahu yuusuf ow ilaahay min cibaadinaa addoomankayna ayuu ka mid yahay almukhlasiina oo la doorta ama almukhlisiina ilahay cibaadu qalisay aayaddaas sidaasaa ilaahayna soo yidhi laakiin waxaa noogugu dhinnaay aayadda xoogaa markaasi bayaan ayaa noogu dhinnaay maxaa yeele waxyaabo badan oo caqiidada ku tilma kutu ku eh, eh, tacalluqahay ayaa meeshaan ku jira hadda ilaahay wuxuu yidhi walaqad hamad bihi ayuu dha ilaahay way hamisow dha ilaahay haddana ilaahay yihi wahama bihaa isaguna waa hamiyey marka waxaa meesha laysku haystaa hamiga ka nabiyullaahi yuusuf ou hamiyey waa sidii cabdullaahi ibnu cabbaas xadru caalimuhu waxau dhahay waxaa weeye nebiyullaahi yacquub oo aabihiisa ayaa xabadka ka garaacay nebi yuusuf oo ilaahay subxaanahu watacaala xaalad isku tufiyey markaasaa shahwadiisi waxay ka baxday farihiisaa la yidhi ibnu cabaasaasuu ku fasiray ee waxa weeye shahwadu way gashay isagana way gashay oo hami ayaa galay ayaa maaragtay alaleeyihi marka hadda ayada mideedu horta ta'wiil uma baahnaba ayadu waxaa weeye inay hamisay oo ijmaac ay ka doonaysay war kama taagna wahama bihaadan ayaa waxa weeye xoogaa markaasi warar badan ay ka jiraan wey marka hadda wahama bihaadan waxay culimmadu yidhaahdeen hamigaas waxaa weeye dabciga basharka sida uu keenayo wey oo dabciga basharku inuu qofku ishtiha u maadaama shahwa ku abuuran tahay inuu wax hamiyo ayaa gelaysa yidhaahdeen asagoon raalina ka ahaynin arrintaasnaan u qasbaynin wey waxaana la miisaalkee yidhaahdeen qofka saa'imka ahoo sooman haddii biyo qabow oo arko ah hortiisa yaalla biyahaas waa istihaynayaa laakiin waxaa ka mancinaya inuu cabo diintiisaa ka mancinaysa arrintaasna insaanka looma qabtay yidhaahdeen bal waxaaba waya yidhaahdeen arrintaas oo nafta laga daafaco ay waxa ay jeceshahay ah waxaa laga helayaa sabab oo jasiilaha laga helayaa ajir weyn baana laga helayaa marka nafta oo la khilaafo oo shahawaadkeeda lagu khilaafo ayadoo waxa weeye dabciguna uu iilanayo shaygaas waa midda ugu sarraysa oo u weyna yidhaahdeen in masalanba waxaa weeye qofkii asagoon iilasho iyo midna lahayn inuu ka tago waxaa ka sii weyna yidhahda asagoo qofku wixii u iilanayo inuu ka tago ayaa ka weyna yidhaahdeen waana mid wax weyn laga helaayo saas daraaddeed axaadiisaa waxaa soo aroortay ah, ilaahay subxaana yubaahi llaahu bishaa bitaarifi lishahawaati almalaa'ikata alkiraam hadiisaa saas ahay ilaahay wuxuu u gufaanayaa ninka dhallinyarada ah oo shahwadiisa ka tegaaya alla wuxuu u gufaanaa malaa'igta karaamaysa maxaa yeele ilaahay waxau dhahay wa amaa man khaafa maqaama rabbii wanaha nafsa cani alhawaa bayna aljanati iyo alma'wa qofkii ka baqa ilaahay qiyaam in lasuu hor joojinaayo naftiisana hawada ka reeba janno ayaa hoyadkiisa u dhahay marka hadda hadalkaan ibnu cabbaas ou dhahay ee waxaa isu miisaariyey yacquub waxaa la sheegaa layidhi guriga saqafkiisa ayaa furmay baa layidhi waa shay markaasi waxaa weeye khawaariqulcaadaa weeye mucjisaah markaasuu yacquubow arkay baa maas laga tusaa layidhi oo farta u qaninaayo riwaayad kale waxay aheeday waa loo naadiyaa layidhi nabi yuusuf oo naado ayuu maqlay xag rabbi ahoo haasukaa u naadiyey ayadoo la leeyahay yaa yuusufu atuwaaqicuhaa yuusuf oo may isaga dhacaysaa haweentaan inamaa misluka maalamtu waaqicha masalkaagu waxa weeye haddaadan naagtaas ku dhicin waxaad la masal tahay oo aad la mid tahay weeye misla dayri fii jawi samaa'i laa yudaafu calayhi shimbir hawadaas kala jooga oo cid soo qaba karta aysan jirin saas oo kalaata wa inamaa misluka in waaqactahaa misla dayri idaa waqaca calaa arli laa yastadiicu an yadfaca nafsii shay-an waxaa la yidhi haddaad naagtaan ku dhacdood xumaan kula dhacdane waxaad lamid tahay shimbir oo carada kusoo dhahay arlada kusoo dhahay oo aan awoodi karin naftiisa waxba inuu ka difaaco oo quraanshadu cunaysa wax walba ay qabsanayaan masalkaaga waxaa weeye intaad taada naagtaas ku dhicinne waxaad lamid tahay yaa layidhi dibi oo maaragtay xoog badan weeye oo cid qaba karta isan jirin waxaa kaloo layidhi waxaad tahay masalkaaga haddaad ku dhacdo waxa weeye dibigaas soo dhintay dibi xoog badnaay marka uu dhinto ee waxa weeye quraansho ay geedka ka gato ay indhaha ka gato saas oo kalaa saarayey isaguna iska daaficsan warka haddii la isku soo duudu waa la yidhi waxyaabaha ta'wiilka kusoo arooray wahama bihaadan way fara badan tahay baa marka hadda lawlaa an ra'aa burhaana rabbiyow ilaahay burhaanta rabbigiisa haddousan arki lahayn waa jimaaci lahay wey shabaabulowda saasaa lagu soo qadirahaa layidhi marka waxaa weeye lowdan waxaa weye imtinaaciyo weye oo waxa weeye burhaanki ilaahay ou arkay markaasi waxa weeye ayuusan jimaacin weeye culummada qaar waxay yidhaahdeen wahama bihaadan ayaa jawowdi ahaa layidhi macnuhuna waxay noqonayaan lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi lahama bihaa weeye lowlaa an ra'aa uu arkay ma ahaateene burhaana rabbihi rabbigiisa burhaantiisa lahama bihaa waa arkay waa hamilahay weeye macnaha hamigiisaa reebkoomo weeye waxaa yaele burhaanti ilaahay ou arkay marka waxa weeye hami ka madcin aslan baa leeyi marka hadda waxaa waqaf lagu sameeyahaa leeyihi walaqad hamad bihi weye hadda markii maqaamka laga hadlayo nabiyullaahi yuusuf ama ta'wiilka aayaddan laga hadlaayo sidaana ugu wanaagsan baa leeyihi oo meesha waxaa ku jira leeyihi taqdiim iyo ta'khiir middaan hadda ugu dambayso aanu ku macnayhayno ayaa ugu wanaagsan oo waxaa la leeyahay si waxa weeye hamigaba loogaga saara meesha waxaa lagu macnay karaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wala wallaahi iyo qad xaqeeqee hamad bii way hamisow dha ilaahay way hamisow dhahay lowlaa an ra'aa uu arkay ma ahaateene burhaana rabbii rabbigiisa burhaantiisow dha ilaahay hamad bihaa isaguna waa hamilahay waxaa la leeyahay walaqad xaqeeqee hamad way hamisay bihi yuusuf way hamisay see naagtaas iyo ta'wiil marab marka useedbood lowlaa an ra'aa uu arkay ma ahaateene burhaana rabbii rabbigiisa burhaantiisa hama bihaa waa hamilahay weeye laakiin burhaanki ilaahay uu arkay mabana haminba oo xataa hami kama dhicin hama bihaadaasaa marka waxaa weeye saas leeda lagaba kuuraaba meesha caqiidada iyo maqaamka ambiyada midda ugu wanaagsan tafsiirkana taas weeye ilaahay wuxu yuri subxaana watacaala tacaala kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay araynaahu burhaana gurhaan ayaan tusina nabigu linasrifa inaanu ka iilna canhu isaga xaggiisa assuu'a xumaanta iyo walfaxshaaa faaxishada oo zinada ah innahu yuusuf owdha ilaahay min cibaadinaa addoomankayna ayuu kamid yahay almukhlasiina ama almukhlisiina weeye wastabaqaa way dhaqtameenow dha ilaahay yuusuf iyo zulaykho albaaba albaabkay u dhaqtameenoo ilaahay albaabkay u degdegeedo waxaa weeye nabi yuusuf naagtii markii waxa weeye ay isu diyaarisay jimaac oy isqaawisay ayuu ka cararay baa layidhi asagoo ka cararaya weyy ayaduna waxa weeye gadaal ay ugaga dhegaysoy markaas inay qabsato ay doonayso miradiisay qabataa layidhi markaasay xaggeeda u jiidaa layidhi ilaahay wuxuu ihi wastabaqaa way dhaqsameenow dha ilaahay oay ordeen weeye albaaba albaabki maxaa yl albaabki inuu ka baxu rabaa isaw waqadadow dha ilaahay way jeexday qamiisow qamiiskiisay jeexday min duburin xagga dambay ka jeexday waqadad way jeexdowdha ilaahay qamiisow qamiiskiisu min duburin xagga dambe ayuu ka jeexday marka ayadoo saasu ariyeysa wa alfayaa way heleenowdha ilaahay sayidahaa naagta sayidkeeda macnaa sawjkeediyaa laga wadaa ayadoo bursanaysa ayay ididda waxay uga kala kulmeen ninkeediioo soo gelaaya wa alfayaa way heleenowdha ilaahay sayidahaa sawjkeedi ladalbaabi albaabka agtiisay ka heleen markay ninkii indhaha ku dhufatay fatanasahat naftaa weye nafteedii isnasahday waxay rabtaa inay wax isku wax qariso oo isberi yeesho ayay doonaysaa markaasay nafteediiyay nasahday marka qaalad waxay tii yowdha ilaahay maa jazaau man ruux jasiyiisu muxuu yahay araada la doonaayo biahlika ahalkaaga suu-an xumaan la doonaayo nin ahalkaaga xumaan la doonaayo ahalkaaga inuu kufsado doonaayo ama uu xooga rabo taa la yeelayaa jasiisu muxuu yahay ilaa an yuftana in la xabisa mooyaane ayay tiri o amase cadaabun cadaab mooyaane aliimun lim oo xanuujiyo oo in la garaaco mooyaane wax kale miyuu leeyahy ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala qaalad waxay tiri ow ilaahay maa jazaau man ruux jasiisu muxuu yahay abaalkiisu araada la doonaayo biahlika aalkaaga kuwan xumaan la doonaayo oo raba inuu ka zinaysto ilaa an yusjana in la xabisa mooyaane oo xabis la geliyo oo ambasa cadaabun cadaab mooyaane aliimun mudhimo oo xanuujiya hadda labadaasay sheegtaa yidhi waa hadda warkaankeedaa ku sugan baa layidhi ishaaro oo la diifaa weeye waxaa la la yidhi oo warkeeda laga qaadanayaa naagtaan sulayka la yidhaah sida ay u jeclaad nabiyullaahi yuusufaa la yidhi waxay bilowdaa yidhi inay xabsi ay ka sheekayso waxaa weeye xabsi la xabiso nabiyullaahi yuusuf inay xabsi markaasi ay ka warranto marka hore oo in la xabiso ay jeclaato taas waxay caddaynaysaa haleyi ilaa annahaa araada saxbii fasijni weye waxay markaas ula jeeday xabsigu inuu fudud yahay ee waxa weeye hadday doonaysa xabsiga in lagu dheereeyo iyo tacdiibka sijniga waxay dhihi ilaa jacluhu min almas-uuniin weye ilaa in laga dhigo dadka mas-uuliyiinta xabisa in lagu daro ayaa laabuddo ay dhihi leedaanyi sida fircoon nabi muuse u dhahay laa ajcalanaka min almas-uuniina waxaanu kaa yeelaynaa kuwa la xabisay kuwa kamid ah ayaan taageeraynaa marka waxa weeye aad iyo aad bay u jecleeda markaasi waxa weeye xabsi oo maaragtay yaa adag ayay ka ilaalinaysaa kolkaasay waxay tidhi ilaa an yusjana in la xabiso mooye oo waxay ka wadaa xoogaa loo xabisaa la jiraa kabacdina waa lasoo dayaa marka meeshaas waxaa ka cadaa layidhi jacaylka ay u qabto markaa weliba cadaabkina way dabamarisaa layidhi sidaas markay dhahday oy beentaas sheegtay qaala wuxuu dhahay nabi yuusuf isaguna isagoo isberi yeelaayo ileen meeshi waxa weeye arrintii waa fasilantee hiya ayada ayaa raawada mi iga dalabtow dhahay can nafsii nafteeda ayaa iga dalabtay naagtaanu ayadaa idalbaysoo dhoo iraadinaysay ah. hadda hadalkaas waxau dhahay baa layidhi liqawlihaa ishamad yaa layidhi manaha maxaa yeele way tuumaysataa layidhi wayna ku tuumaysataa layidhi umuur dhowrahaa layidhi ah waxaa markaasi iskayaay baa la yidhi umuurta markaas waxaa weeye ayadaa la tuhmaystay ayadaa la tuhmaystay maxaa yeele waxyaaba lagu tuhmaysto oo dhowr amuura ayaa markaasaa ka dhacaa layidhi maxaa yeele nabi yuusuf isagoo cararaaya ayuu soo baxay ayaduna ay raacdayeyn ah. marka haddii isagu uu dalbi lahay kama uusan carari lahayn haddana waxaa lagu arkay baa yidhi ayadoo isisiinayso barafuunka iyo wax walba ismarisoo dhar qurxan qaadatay oo wax walba ismarisay ayaa la arkay baa layidhi haddana waxaa la arkay baa idi qamiiskiisiu xagga dambe ka jeexan markii ay bursanaysay ayay waxaa weeye xagga dambe ka qabsatay arrimahaas badanoo lagu suumaysa ayaa meesha yiilay maadaama arrintaas ay meesha taalo ayay waxay doonaysaa inay isberi yeesho qaala markaas nabi yuusuf isaguna wuxuu dhahay hiya ayada ayaa raawadadii idalabtow dhahay ayada idalabtow raadinaysow dhahay anigu an naftii lafteeda iga dalatay sidaas markii qof walba war uu yidhi ilaahay wuxuu ihi wa shahida waxaa markhaati kacay shaahidu nin markhaati kacay oo min ahlihaa naagtaas ahalkeeda kamid a ah. naagtan suleyka la yidhaahdo mid ayada ahlkeeda ka mida ah ayaa arrinta caddeeyey oo soo dhex galay mees waxaa la yidhi ninkaas wuxuu ahay nin ilmo adeer ay yihiin halkan amase waxaa la sheegaa la yidhi canug yar oo dherabka saaran oon war gaarin ayaa ilaahay ka hadal siiyena waa la sheegaa layidhi saasaa la sheegay amase ibnu khaaliha ayuu ahay abtigeedaa dhalay ama anugaasu u ahay baani axaadiista saxiixana waa kusoo soo arooraani laba qowl iskoodaana arrintasaa taaliy ama waxaa la sheegay nin odayaho waayeelow ahay laakiin xakiim hoy baa layidhi oo markaasi markaas boqorka la fadhiyaa layidhi markau arkay baa layidhi albaabka gadaashiisa arrintaana ay dhacday ayuu markaasu si arrintan lagu baaro oo lagu garsooro oo waxa weeye loo ogaado qofka gardaran iyo qofka waxaa weeye xumaantaan raadinaysay ayuu ka hadlayaa si kastoo la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi wasayidda waxaa ka markhaati kacay shaahidu mid ka markhaati kacay oo min ahlihaa naastaas ahalkeeda ka mid a ah. waxauna dhahay sida tan in kaana haddau ahaadou dhahay kamiisuu kamiiskiisa hudda mid laga jeexay min qubilin xagga horo kamiiska ninkaan yuusuf oo wato haddau xagga hore ka jeexan yahay oo qubilka ku aadan fasadaqad naastaan way hur sheegtow dhahay wahuwa isaguna min alkaadibiina kuwa beenta sheega ka mid maxaa yala haddii waxa weeye naarta isagu uu dalbaayo kamiiska xagga hore oo farjiga ayuu ka jeexa lahay inkaan hadduu ahdo kamiisu kamiiskiisau dhahay kudda mid ka jeexa min qubuyn xagga hore u dhahay fasadaqad way run sheegtay haweentaana wawo isaguna min alkaadibiina kuwa beenta sheega ka mid wain kaana hadduu ahaaday kamiisu kamiiskiisu kudda mid laga jeexay min duburin xagga dambo oo kamiiskiisu xagga dambe uu ka jeexan yahane fakadabad way been sheegtow dhahay naagtaanu wa huwa isaguna min asaadiqiina kuwa runta ayuu ka mid yahay arrinta marka waxau dhahay sidaasa loo baaro kamiis kamiiska hala fiirsho waa la baara marka falamaa goortii ra'aa uu dha ilaahay bilayqaniinkeedii kamiisahu nabi yuusuf qamiiskiisii mudda mid laga jeexay inuu yahay min duburin xagga dambe laga jeexay inuu yahay qaala waxau dhahay ninkii innahu qowlkaagii oo addehaysid maa jazaa'u man araada oo sibiri yeelaysay min kaydikuna haweenow dhagasiin dhagasiinlow ka mid yahay ina kaydakuna dhagasiinune cadiimun waa mid weynow dhahay arrintii markii la baaray waxaa la arkay nabi yuusuf qamiiskiisu gadaal inuu ka jeexan waxaa caddaata marka waxa weeye ayadu inay bursanaysay oy gadaal ka qabatay ka jeexday dembigii marka ayadoo ku soo baxay ilaahi wuxuu ihi falamaa goortii ra'aa u arkay zawjkeedii qamiisa uu qamiiskiisu qudda mid laga jeexay inuu yahay min dubuuri xagga dambo qaala waxau dhahay innahu waxaa weeye ay qawluka weye hadalkii aad dhehaysa ila waaytee markii indhaha la saara ninkii iridda uwaga hor yimiday maa jazaau man yafcalu maa jazaau man man yafcalu daalikaysi waaytii maa jazaau man araada biahlika suwan qofka ahalkaaga xumaan ku samee xaa lagu jaazinayaa ayadoo inay wax qaliso doonaysa muga hadalkii aad dhehaysow dhahay min kaydikuna dhagartiinuu kamid yahu haddaad haween tihiin waxaa weeye xiilada aad samaysaan oo been abuurka ah ood ragga ku xiilaysaan ayuu kamid mid yahay ina kayda kuna ayuu dhahay dhagatiinune oo waxa weeye aad samaysaan haweenow cadiimun waa mid weyn ayuu dhahay laakiin haw haweenka waxaa la yidhi dhagaxtoodu waxay cadiim ku tahaa layidhi fii maa yatacallaqu biamri iljimaaci wa shahwati yaa layidhi waxay dhagar ay ku leeyihiin oy dhagar ku sameeyaan wixii ku tacalluqaaya jimaaca iyo shahwada yidhi ee waxa weeye ragga ayaa xiilada iyo dhagahta ragga ayaa ku badan baa layidhi wixii intaas aanan ahayn wey hadda kaydu nisaa waxaa lagu sifeeyey weynin shaydaanka kaydkiisana lubxiyaa lagu sifeeyey ina kayda shaydaani kaana laciifan waa kawdha ilaahayn soo mari jirna maxaa yeelaa layidhi haweenka dhagartoodu aqwa way xoog badan taa layidhi markay ragga xiilay haayaan waxaana keena ayaa layidhi bisababi annahunna xabaa'ilu shaydaana layidhi naagu waxa weeye shaydaanka xarsiinka weeye xarshaha uu wax ku qabsado oo ragga uu ku dabo waa shaydaanku waxa weeye xarshaha ragga uu ku dabo waxa weeye waa haweenkaa leyii fakayduhunna makruunun bikaydi shaydaan weeye marka naagaha dhagartooda shaydaan kifiisiyaa la xiriiray marka laba dhagarood ayaa meeshaas taalo weeye laakiin waxaa weeye shaydaan isaga dhagasiisu mid kaliya weeye culummada barkeed waxay yidhaahdeen ana akhaafu min annisaa'i aktar mima akhaafu min ashaydaan naagaha waan ka baqayaa wax ka bada shaydaanka intaan ka baqo lianna allaha tacaala yaquulu maxaa yl ilaahi wuxuu leeyahay ina kayda shaydaani kaana laciifan shaydaan dhegestiisu waa laciif weeye wa qaala fii xaqi nisaa'i naagaha xaqoodana ilaahay wuxuu dhahay ina kayda kuna cadiimu laga soo weeye marka hadda sidaa horuu soo sheegnay kaydkooda waxa maaragtay cadamada loogu sifaynaayo waxaa weeye binisbati limaa yatacallaqu biamri ljimaaci washahwati aad jeeda ee dhagah kaloy wax ku ogyihiin ma jirta meeshaasay dhagar yihiin arrintii markay saas u caddaatay ninkii casiiska ahay wuxuu ku soo jeestay asagoo doonaaya in meeshaan maslaxo laga galo ceebtaana la qariyo ayuu nabi yuusufow la hadlayaa waxa uu yidhi yuusufu yaa yuusuf xarfuliddaa maxduufkaa meeshaan yuusufu yaa yuusufu yuusufow axril ka jeeso an haadaa amarkaan ka jeeso arrintaan ka jeesta hana sheegin u dhahay si aan magaalada waxaana ugu faafin wastaqfii dhaasid weydii ayuu islaamtina dhahay lidambiki dembigaaga lidembiki dembigaaga innaki adigu kunti waxaad ahaatay min alkhaabiyiina kuwa gefa mid kamida ah ayaad ahaatay markuu nabi yuusuf saas ku dhahay ayuu islaamkiisiina ku soo jeesto oo waxau dhahay wastakfirii dhaasid weydii yaa sulaykha lidembiki dembigaagi dembigaaga dhaafin weydii innaki adigu kunti waxaad ahaatay min alkhaadi'iina kuwa getay mid ka mida ah ayaad ahaatay waad getay ayuu dhahay marka hadda culammadu waxay yidhahdeen dadkaanu dad gaalayba ahaayeene dembigaan ay dhaafin weydiihaysa dee ilaah ma taqaane waa sidihaalay iyo dembigaan uu ku sheegaayo dembigan waxaa la yidhi waxaa laga wadaa haddii saas la yidhaahdo waxaa laga wadaa haalayidhi dembigaan wuxuu ula jeedaa khiyaanada ninkeeda ay khiyaantaa layidhi maxaa yeele ayaga naaftu ninkeeda inay khiyaanto dembi agtooda waa ka eheeday marka mushrikiin bay ahaayeen laakiin khiyaanada oo ninka naaftu ay khiyaanayso gaalo kastaba xataa agtooda dembigu ka yahay marka dembiga uu sheegaya waa kaasaa oo dembigaas kasoo noqo ayuu u ka wadaaa layihi ee hadda markaas la dhihi maayo ilaahay uu soo noqo ayuu ula jeedaa maxaa yeele ilaahba ma rumaysno ilaah ma aabudaan arrintii markay saas dhacdayoo ninka hadalkaa uu soo jeediyey nabi yuusufna arrintan ka jeesa uu dhahay ayadina soo dembigeeda uu ku garay arrintii meesi kuma aysan ekaanine wastahara alkhabaru washaaca weye khabarkii waa shuhroobay meel walbuu gaaray waana faafay markaasaa waxaa weye markau faafay waxaa sheekaysanaya naagihii magaalada joogay ayaa ku sheekaysa naagtii oo zulaykaahay ilaahay wuxuu uhi waqaala niswatu naaga waxay yidhaahdeen oo fi lmadiinati magaalada ahaaday tiradooda ilaahaa yaqaana shan ay ahaayeen afartan ay ahaayeen warar badan ayaa iska jira naadihii waxaa weeye madaxtooyada ku dhadhawaayo nimanka madaxdaahu ay qabeen ayaa hadda laga wada hadlayay wa qaala mid watunaaga waxay yidhaahdeen oo filmadiinati magaalada dhexeed ahaaday imra'atlcasiisi ninkii casiiska ahayn haweentiisii turaawiddu waxay dalbaysaa fataahaa shaabkeediay dalbaysaa addoonkeedii wax ka raadisay dhaheen turaawidu waxay dalbaysaa fatahaa shaadkeedi can nafsii naftiisay tafalbaysaa dad xaqeeqe ii yidhaahdee taqasahaa waa galay ninkaas ahu xubban min xubbin xagga jacaylka ayuu galay oo aad i aad uu qalbiga jacaylkiisu waa galay yidhaahdeen dad xaqeeqe ii yidhaahdee taqasahaa waa galay xubban min xubbin tamiis weeye xagga jacaylka oo waxay ka wadaan qalbigeeda maaragtay yaaquubka ku wareegsan ayaa jacaylkiisa ka disay markaasuu wadnaha u fadhiistay shiqaafka waxaa la yidhahdaa waa harag yar oo jilicsan ayaa la yidhahdaa oo waxa weeye wadnaha ku gaaran waa una ka manciya haw ka ilaaliya wadnaha ka daafaca dacaamka iyo sharaabka ayuu ka daafacaa halyii haddii waxa weeye xuubkaas ay wax gaaraanna wadnaha waa u dhammaata weyi marka macnuhu waxay noqonayaan baa layidhi anna xubbahu khalaqat ilkhaljildati wey waxay ka wadaan xubbiga ay u qabtay yuusuf wuxuu dilaaciyey harajii hayo wadnaha ku gaaraaye ama ku gabaabnaaye wuxuuna gaaray qalbiga ayuu gaaray halkaas qalbiga ayuuna markaas halkaasuu ku degay oo halkaasuu ka fariistay qaar waxay yidhaahdeen macnaha shakasaha waxay ka wadaan saara muxiidan biqalbiha kamaa yuxiidu ishikaasu bilqalbi waxa weeye jacaylkiisa ayaa wadnaheeda meel walba ka hareereeyey sida waxa weeye shikaabku xaragaasu markaasi wadnaha uu hareereeyo xataa laa takaadeeda tanduru liqayri ilaa markaas ay sigi weyso cid kalaba inay fiiriso ay ku indhabeeso nabi yuusuf ay ku indhabeeso u fiirinayso saasay markaasay ku dacaayadeeyeen inaa anagu bay yidhaahdeen lanarahaa naagtaas waanu arkaynaa fii dalaali gef inay ku sugan tahay mubayna waa cad ina anagu bay yidhahdeen lanarahaa naagtaas waanu arkaynaa fii dalaalin gef inay ku sugan tahay mubayn oo cad maxaa yeele waxay ka wadaa waxay ka wadaanaa layidhi Ah. jacaylka ay jeclaatay ee ninkaas oo waxa weeye iyadoo naagnin la ay ninkaas jeclaatay aada iyo aaday u jogsantay yidhahdeen xaysu taraka maa yaliiqu bihaa weeye waxay ka tagtay leeyihin waxyaabihii ku habboonay oo inay dhowrsato eed inay is-afto ka eed weye waa xabad kayra zawjiha ninkeeda nimaan ahayn ayayna jeclaatay dadkaasi inkastooy gaalo ahaayeen waxay ceeb fadhigi jireen naagtu inay ninkeeda nimaan ahayn ay jeclaato ama ay la socoto caadada dhaqan ahaan ayay si arrin ku fool xuma taasay ku dacaydeen marka arrintaas markay dhacday ayaduna way ka aasin doontaa falamaa goortii ayuuda ilaahay samicad ay maqashay sulaykhu bimakrihinna naagahaas makrigooda macnaha xantooda wey inay xanteen oo wax laga sheegay warki waa la soo gaarsiiyey waxaa la yidhi waxaasaa naaguhu ku leeyihiin arsalad way u dirtayba ilaahay haweenkii ilayhinna ayaga xaggooda oo waxay tiri hallaysoo waco arsalad way u dirtay ilayhinna xaggooda waactadad waxay u diyaarisawdha ilaahay lahuna haweenki muttaka'anowdha ilaahay makaanu tanjiiski waactadad waxay u diyaarisay lahuna haweenkaas muttaka'an makaanu tanjiiskowdha ilaahay dacaam oo waxa weeye lagu cuno midida lagu cuno ayadoo xusulka lagu fadhiyo weye geedkaa ufriska la yidhaahdo ayuu ahay baa layidhi dadna tufaaxa u yaqaaniin marka caadadodaa waxay eeday waxyaabaha oo kufrawaadka waxay ku cuni jireen baa layidhi midiyay ku cuni jireen baa layidhi hilibkana sidaasoo kale uga cuni jireen baa marka waxay u samaysay martiqaad wanaagsanay u samaysay wa aatad waxay siisow dha ilaahay kulla waaxidatin mid dhaarka kulligeeda oo minhuna haweenkaas ka mida ah, sikiinan midi ayay siisay wa aatad waxay siisay kulla waaxidatin mid kulligeeda oo minhuna haweenkaas ka mida ah, sikiinan midi dacamkina way isoo dhigtay markay cunayaan wa qaalad waxay jidowdha ilaahay nabi yuusuf ku dhahday ilaa nabi yuusuf addoon la iska leeyaho hadba sii la doon loogu talina wey qol meeshaana u ku jiraa qol waxaa weeye oo naagaha u dhawey maaragtay inaa dharkan ugu fiican siisayay gelisay elay doonaysaa ilaahay wuxuu ihi waqaalad waxay tidhi ukhruj ku soo bax calayhinna haweenkan korkooda naagahan hortooda soo maraysi waa soo baxay marka falamaa goortii ra'aynahu ay arkeenoo ilaahay naagihii nabi yuusuf adbarnahu way weyneeyeen aad i aad buu ula weynaaday waa yaabeen waqadacna way googooyeenow ilaahay eydiyahuna gamcoodina way jarjareen midiyihii ay wax kucunaa inay ku jarjareen walam yashcurna bilalamiyaaya xanuunkuna ma aysan ogaanin maxaa yeele qalbigooda wuxuu ku mashguulsanay nabi yuusuf arkidiis oo arrin macnaha wax aysan goor arag ayay arkeen maxaa yeele nabi yuusuf waxaa la siiyaa yidhi xus jamaalkii nabiyullaahi aadam ilaahay subxaanahu watacaalaane waxa weeye sida axaadiisa soo aroortay jamaalka niskiisa ayaa la siiyey laakiin insha allahu tacaala asarkeena dambaan ku sheegi doonaa jamaalka nebiyullaahi yuusuf iyo nabigeenna waxa u dhexeeya iyo markaasi aayaddan iyo qisadeeda iyo dhamaas dhamaystirkeeda xagga dambaan ku sheegi doonaa marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu